بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ayb wuxuu yihi sheekhu wuxuu yihi imaamku alqowl fi lijmac halkan waxaan ka bilaabaynaa ijmaacii oo ah kitaabkii saddexaad alkitaab wasunna waan ka soo baxnay iyo wixii ku tacalluqay oo ah dalaalaat اlalfaad intaa waa soo dhammaatay ila wixii amar iyo nahy iyo caam iyo khaas iyo mujmal iyo mubayan iyo hawlahaad maqlayso waxaaso dhan dalaalaat اlalfaad bay ahayn marka alkitaab wasunna waa soo dhammaaday waxaa hadda bilaabanaya kitaabka saddexaad oo ah ijmaac waxaa ku haray marka hal kitaab oo ah qiyaaskii iyo tatimaadkiisii oo istixsaan iyo bacd aladila mukhtalaf fiiha iyo haleeya muftigii iyo fadwadii ijtihaadkii waxyaala eh, tacaluq la leh ayaa ku haray marka kitaabka inuu gabagabay mar haddii alkitaab wasunna soo dhammaaday inuu kitaabka gabagabay waa ujeedaa alqowlu ka hadlidii wey laga warramo fi lijmaaci ijmaac almuslimiinta wey baabu waa kitaabkii guud baabu dikri macna ijmac wa isbaatihi wuxuu baab u yahay dikru in la sheego macna ijmac ijmaca macnihiis in la sheego luqatan wasilaaxan in la sheego iyo wa isbaatihi iyo in asaga la sugo horta ijmac ma jiraa mise ma jiro ma dhici karaa mise ma dhici karo ila dood baa ka jirteen wuxuu ku yidhi imaamku alijmaacu kulanka ummaddu ama ijmac waxa la kulan la yihahdo fi luqati luqa alcarabiya yaxtamilu macnayeyn laba macno ayuu ixtimaalaabo luqa alcarabiya ijmac laba macne ayuu ixtimaala oo ka suurta gasho axaduhuma midkood waxaa weeye alijmaacu waa in lagu kulmo alijmac ee itifaaq in laysku waafaqo lagu kulmo calaa shayin shay lagu kulmo shay min alashyaa sawaan kaana dunyawiyan aw ukhrawiyan wuxuu raba ha noqde ama diin ha noqde ama maadi ha noqdee in lagu ijmaco ayaa lagu kulmo laisku waafaqo ayaa la yidhaahdaa wathani midka labaad waxa weye alcasmu waa go-aan weeye alcasmu waa qasdi uu ku jiro maca tasmiim adkaysi iyo madax adeg iyo go-aan aad qaadato wey alcasmu waa go-aansasho cala alamri amar aad go-aansato arrin aad go-aansato iyo walqacu inaad goyso bihi asaga oodan hadalkaa ka noqnoqonaynin walqacu bihi inaad goyso oon taradud iyo shaki midna kaaga jirin ood go-aansato min qowlihim ee qowlilcarab baa laga keenay weeye ay dhaheen ajmactu waan jamcisaday waan ku kulmay wey ama waan go-aansaday ajmactu ay cazamtu waqaactu waan goyey cala shayin shay baan go-aansaday oon ku talagalay weeye idaa cazamta calayhi markaa dushiisa aad go-aansato ood goyso oon shaki iyo noqnoqosho midna kaaga jiro intaa marka luqa alcarabiya kitaab walba sidaa unbaa ku qoran labadaa macne oo ah alijmaacu calaa shay iyo alcasmu calaa amrin inaad arrin goosato ood go-aan ka gaarto shaki iyo taradud iyo noqosho dambana aysan kaaga jirin marka ajmactu waxaan go-aansaday calaa shay shaygaa inaan sameeyo ama aanan samaynin goormo idaa cazamta calayhi marka waxay noqonaysaa markaad go-aansata inaad samayso intaa marka waa iska luuqo waa iska dhabeeryaha wey macnaha hore macnaha hore yaana midka istilaaxiga ah yaa u dhowey macnaha istilaaxiga midka hore oo ah alijmacu calaa shay iyo macnaha istilaaxiga labadaasa ah iswaafaqsan marka macnaha sharciga oo istilaaxiga kaa hore ayaa ku fiican oo waafaqsan oo u dhoweeyey macnaha waa luqawi laakiin midka sharciga kaasay isu dhow yihiinoo fiican wey markii labada ixtimaal la yirahdo sharci ahaan kan horaa fiican lanno maxaa dhacay midka hore alijmac calaa shay waxaa weeye ijmac wuxuu ka suurtagalaa oo ka dhacaa dad kala duwan alafraad mutacadiduun afraad kala duwan dad kala duwan buu ka dhacaa wey ama alcazmu waxa weye marka ijmacu dad kala duwan hadduu ka dhaco macnaheed waxa weeye hal qof kama dhaco ijmac hal qof kama dhaco lakin dad kala duwan buu ka dhaca ama cazmi soo cazmigu hal qofna waa ka dhacaya dad kala duwanna waa ka dhacaya inteena waan go-aansanay go-aan waan qaadan karnaa sidoo kale hal ninoo naga midn go-aan buu qaadanaya laakiin ijmaac waxaa weeye wuxuu yaqac mutacadidiin dad kala duwan bu ka dhacay marka saas kala duwayn marka maadaama ijmaaca sharcigauna uu yahay ijtihaad ay kulmeen ummadda culammada islaamku ay kulmeen oo dad badanoo kulme ay yihiin hal rab tiradooda ha yaraato hadday mujtahidiin kulme ay yihiin kaas hore isu waafaqsan yihiin xukun waa ama fi sharci sharciga soomaaha sharcida istilaaxa laga wadaa fa itifaaqu iswaafaqid weeye culamaa ilcasri culamada casriga iswaafaqaan wey zamankaas iyo culamada waqtigaa wada joogta calaa xukmin xukna isku waafaqaan alxaadiatu dhacdo calaa xukmi xaadiatin xaadito iyo shay dhacay oo cusub ay isku waafaqaan marka islaaxan isaga hadda wuu yar yahay xoogaana markii dhinacyo laga fiiriyo qusuur baad moodaa inuu ku jiro lianna qusuurka wuxuu kaga jiraa tusaale ahaano itifaaq culamaa waxaa ka fiicnayd in la yirahdo itifaaq mujtahidiin in la yirahdo in la yirahdo itifaaq mujtahidiin in la yirahdo mujtahidiin markaad sheegto mujtahidiintaas yeeyihin waa inaad sheegto mujtahidiin umma inaad tiraahdo tusaala umadda nebi maxamed alai sl laga wado ama mujtahidiin maxaa la yihah umma eh, islaamiya la yihahda wax lagu garanayo inaad ku darto waa ficnaan lahay marka itifaaqu eh, culamaa lmuslimiin xataa hadduu ohan laha ata waa ficnaan lahay itifaaqu culamaa lmuslimiin culamada muslimiinta itifaaqooda fi lcasri casri joogtay oo kale saasuu yidhaahdo ayb calaa xukmin asagana xukmina mulaaxada ku jirto dee xukunku waa kee xukunku waxaa maxaa la yihahdaa hadda laga hayo xukm sharciya wey calaa xukmin sharciyin in la yihahda ahayd wey calaa xukmin sharciyin xaadiin haddii la odhan laha xataa waa fiicnaan lahayd wey marka eh, culummada in qeyd la geliyo eh, xukunkana qeyd la geliyo saasaa ku fiican saasaa la fiican oo meesha culummada tusaalahaan la yihahdo itifaaqu culamaa ilmujtahidiin xataa hadii la yihahdo itifaaqu culamaa ilmujtahidiin culamada mujtahidiinta ayb ah, calaa xukmin sharciyin casri inay iswaafaqaan waa qasab waqti zaman min alazmaan calaa xukmin sharciyin xukunkaasna la cadeeyo la sheego inuu yahay xukum sharciya wey kabacdi waxaa fiican in lagu sii daro bacda wafaati nebiy calayh salaatu wasalaam ayana waa qeyd kale meesha ku jira oo lagu caddeeyo oo lagu tabyiiniyo liyo itifaaqa wuxuu dhacayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsaday limaada liannu qabla wafaati moxamed calayhi salaatu wasalaam ijmaac ma guntami karo oo ah maxaa la yihahde limaada liannu waxyigii baa degahayaba waxyigii iyo shareecadii baa degaysa marka waxa waan ku itifaaqna haddaad tirahdo itifaaqaas oo adilaana ataa daliilkan adilad ku ijmaacan haddaad tirahdo oo aayad kale ama xadiis yar oo nasakha ka waran la kala tuuro marka ijmaac ma guntamahayo weeye ilaa bacda wafaati calayhi salaatu wasalam nebi maxamed alay sl markuu ilaahay oofsada moogi marka fahuwa itifaaq culamaa culamaa alcasri culamaa casri ay wada nool eh, culamaa marka mujtahidiin in la yihahdo ama culamaa lmuslimiin la yihahdo calaa xukmi xaadiatin calaa xukmin sharciyin xaadiin xukmi sharci o xaadisa ay ku ijmaacaan oo ay ku kulmaan xukm xaadis oo gadaal ka yimid ay ku kulmaan culammada islaamku weyn tay qowl iyo ficil wuxuu noqdaba ijmaacu asagaa keeni doona ijmaaca anwaacdiisa qowl iyo ficil iyo taqriir iyo kada wuu imaan doonaa fasl baab u gudi doona intaa marka wuuu kaga baxay tacriifkiisii tariifki macna ijmac intaa kaga ba hadda wuxuu rabaa inuu gudbo ijmaac maxaa la yidhaha ma dhici kara iyo mase ma dhici karo howlahaas iyo ma xujamayahburo inuu kaga hadla wuxuu yidhi faslun wahuwa xujatun ijmaacu wahuwa ijmaac xujatun waa daliil iyo oo min xujaji sharci sharciga xujooyinkiisa adiladiisa ka mida lagu kala baxo iyo wa daliilun waa daliil iyo xujiya burhaan oo min adilati alaxkaami axkaamta adilada laga qaata ka mido axkaamta adilada axkaamta laga qaata ila axkaamta xukunka markaad leedahay waa xalaal waa karaaho waa xaaraam waa mubaax markaad leedahay waa manduub aad leedahay laabudda an taakhuda min adaliil laakiin hadal aan daliil lahayn ma soconhayo wey marka waa daliilun weey wahuwa xujatun waa xujo iyo gar weeye oo in lagu camal falo ummadda muslimiinta dhexdooda maxaa la yidhaahdaa ay isla ogol yihiin weeye khilaafta waa ku jira lakin khilaafka khilaaf macno leh ma aha lanna waa khilaafun maxaa la subiqa bihi ijmac in saxaabo iyo taabiciin iyo culimmadu ay ku dhaqmi jireen ijmaaca oo xujaysan jireen taasaa saxiixa wey dayib laakiin eh, khilaafku gadaal ay ka keeneen daawadu daahiri ay ka keeneen sheekhna arka dana u doona wahuwa xujat min xujaj sharci wey shareecada nebi maxamed alayh salaatu wasalam xujajkeedii adiladeeda ka mid tahay wa daliilu min adilati alaxkaam axkaamta adiladeedii weeye meesha axkaamta laga qaadanaya ayuu ka mid yahay weeye maqtuucun la goynahayo calaa muayibihi maqtuucun la goynahayo weeye calaa muqayibihi ay calaa daliilihi wa mustanidihi maqtuucun waxaa la goynahaya wey hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo waxa la oran jiray mustanadun ijmac shiraasina kelimada ayadaa oo maqtuuc iyo muqayibihi uu yihi war badan yuu maxaa la yidhaahdaa wadaadada dhex geliye leanna waxaa isaga dhibyarayd inuu yihaahdo eh, qaa'imun calaa mustanidin inuu yihahdo ama qaa'imun calaa daliil inuu yihahdo waa isaga dhibyarayd laakiin kelimada hataa muqayib inta la xarakeeyey maqayib in la yihaahdo iyo muqayib in la yihaahdo iyo qoyinka ma la xarakayn iyo ya-du ma shidanta mise ma shidna ba'da ma la xarakaynayo ma la reebayo inta war la geliyo waad yaabaysaa marka waa kelimad wax macnaa saas isku sijiran ma jiro duubkeed waxay maqtuucun calaa makiibi hadda anaga cafwa waxaa noo qoran calaa makiibi noo qoran sooma miimka waa farxisan yahay muqayibihina maxaa leeyahay kutub kalea ku qoran taasaa marka hadda ila tagtay marka kutubta kale nusakha kale waxaa ku qoran oo isla kitaabka lumca waxaa ku qoran miimkoo la godo baa ku qoran maxaa la yihahdaa qoynkana la kasriyo ya-da la kor dhigo oo la shido weliba saasaa ku qoran marka warar badan oo afar ilaa lix qowl gaaraya ayaa ku jirta inta kale lakin muhiimadu maxay tahay dadka tacliiqiyana waxaa ugu ugu maxaa la yihaahdaa ugu fog xagga sawaabka xaashiyadan hadda anagoon hayno faadaani lannahu muxuu ku yihi bifatxi lmim wa kasri lghaym اlmucjama ay calى xaadiث اladii xadaa baciida can zaman inciqaad اlijmac wax macnaa uu soo kordhiyey ma jiro laakiin meesha ninka le jamaaludiin اlqaasim iyo keyrkoodba waxay dhaheen sida saxda waxaa weeye in la yihaahdo maqطuucun ijmacaas waxaa la goynahayaa inuu ku taagan yahay calىa maqayibihi oo ah daliil qarsoon oo ijmaaca ku hoos jira ila ijmac marka la ijmaacayo waan soo marray usul hore usoo marnay waad ogtihiin ijmaacu laabudda an yakuuma calaa daliilin laabudda an yakuuna lahu mustanad mustanad iyo daliil qiyaas ha noqdo kitaab ha noqdo sunna ha noqdo sheekuna sheegi doonaa waa laabudda inuu ku taagan yahay marka wuxuu rabaa hadda inuu ku yidhaahdo xataa haddaan garan weyne daliilka uu ku taagan yahay annaga noo cadaan weyno noo cadaan waayo waxaan goynaynaa inuu ku taagan yahay hee calaa maqayibin daliil naga qarsoon oo meesha ku qarsoon marka waxa qarsoon maxay yihiin waa musanadkii iyo daliilkii ku taagnaahe ijmac wey waa intaas wax kale ku jira maraw maqduuc waxaa la goynayaa inuu ku taagan yahay weye musanadsi haddaad weydiiso wey oo tira ijmacu sheekhu muxuu ku taagan yahay maqduucun waxaa la goynayaa calaa maqayibihi calaa maqiibihi calaa maqiibihi mid qarsoon inuu ku taagan yahay oo daliila sawaan kaana min alkitaaba aw sunna aw qiyaasan inuu ku taagan yahy baa la goynahaya wadahaba wuxuu ku tegay weye annidaamu nidaam ninkii la oran jiray ibrahim yasaar ah ayuu ahaa wuxuu ku tegey waraaidatu raafida waxay ku tegeen sheekh in badan baan soo sheegay dadkaanoo kale inuu ka daayeed kitaabka lannu kitaabkaanu culamaa maxaa leeyahay shaaficiya buu hawshoodiibuu quseeyaa marka dadka inuu ka naga daayay ayay ahayd dahaba nidaam ninka muctasiliga oo ah, wadaadada qaarkood ay maxaa leeyahay takfiiriyeen e, akhlaaq maxaa leeyahay maxaa leeyahay masaa'il badan oo qarrimal diin la'aan laga soo raray ninka asaga iyo waraafidatu nimanka shiicada la yiraahdo iiraan hadda fadhiya iyo meelo kaleba waxay ku tageen ilaa anahu ijmaacu laysa bixujatin xujo inuusan bay ku tageen ijmac xujo maahay wax xujo iyo wax garow yahay ma jiro xujaj sharcina ka mid maaho ay wa minhum ayaga waxaa ka mid ah man qaala yiri laa yutasawaru lamaba suuraysanayo inciqaad ijmac ijmac inuu guntamo inciqaad inuu guntamo oo xirmo alijmac ijmac inuu guntamo lamaba suuraysan kara se lagu suuraysan karaa ummaddan midna uu joogo maxaa la yidhaha andalos uu joogay oo fadhiyey iyo faransiiska mujtahidiinta midna uu fadhiyey indunisiya midna hindiya fadhiyey midna xijaaj fadhiyey waxay dhaheen meeshaan twitter iyo wax lagu xidhiinayana ma jirin iyo facebook iyo telefon agge lagu xidhiina ma jirta nimana yeelin warkan laa yutasawar waxay dhaheen inciqaad ijmac walaa sabiila jid iyo wadana ma jirtay dhaheen ilaa macrifatihi garashadiisa see lagu garan bay dhaheen si lagu garto iyo si lagu ogaado ma garanayno hal beled baa waxaa wada jooga ciraaq oo kale intaasoo mujtahidin mid magaalo joogaawo mid mid ka warqabay mid mid la xidhiirana ma jiro warkaasay dhaheen walaa sabiila ilaa macrifatihi garashadiisana jid iyo wado loo maro ma jirta bay dhaheen w marlaanno ijmaacii dad badan oo kala duwan iyo waddamo kala duwan ayuu ka dhacay warkaasay dhaheen w ayb shiraasi u daahi mahayo waa radinaya nimankaasi oo shiraasi waxaa lagu roonyaaba intaasaa ka mida ah. sawaan asaaba wakta laakiin inuu ra'yigiisa cadday waa laga maarmaa laakiin wuu sacan masalada wuu ku sacan yahay wuu radinaya nimanka wuxuu fa daliilu daliilku waxaa weeye hadda wuxuu u radinayaa sida aqwaashu u kala dambaysay aqwaashu meeshan hadda iyagu ayna dhaheen wa minhum man qaala laa yutasawar inxiqaad اlijmaac iyo walaa sabiila ilaa macrifati laba qowl bay kutubta qaarkood ka dhigan lakin hawl noo taalla maaha warka shiicadii nadaam waxaa meesha in lagu sheegaaba gardaraacayo wuxuu hadda wuxuu rabaa marka say u kala dambeeyey say u kala horreeyeen uma radinahayee say u kala dambeeyeen buu u qabanayaa waa weji wax loo radiyo oo tusaalaan afar qowl baad soo kuu soo hormartay afartaa qowl radiska waxaad ka bilaabaysa midka ugu dambeeya kabacdi he midkaasee kasii horreeyey kabacdi midkii kasii xigay kabacdi kii ugu horreeyey baad maxalle ku dhufanaysaa sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa xagga shubhadu inay kale xoog badan tahay adigana waxaa laga yaabaa intaad radiska wato nafta inay kaa dhacdo alaysa kadalik ilaa hawl baad ku jirta in baad kaa dhacdo yaa laga yaabaa marka qaabka wax loo radiyo ayay ka mid tahay marka qaabkaad rabtaa u samayn horena waa ka soo bilaabi kartaa gadaalna waa ka bilaabi karta lakin muxiimad waxay tahay waa inii sheega waa inaadan ka kala tegin hee xujajka iyo aqwaasha mukhaalifka u leeyahay lanna waxay tahay haddaad ka tagto xaq daraa ku jirto waxaa laga yaaba midka aad ka tagtay inay gartiisiiba ay ku jirtaba marka lagaa yeeli maayo sheekh ali xujajkiisii labaad radiday marka saddex baad radiday mid baad ka carartay macnaheed waxa wey kaa ka carartay kii ugu xoog badnaa wey xujadun ay ku qumaysay wey lagaa yeeli maayo marka waana kutug aad wada taabato marka wuxuu fadaliilu daliilku waxa weeye calaa annahu yatasawar inciqaadu inciqaaduhu inuu gudumayo la suuraysanayo hadda soo ma jeedi waa meesha ugu dambaysa muxuuna yidhi walaa sabiila ilaa macrifati soonamay dhihin wa minhu man qaala laa yatasawar dheh inciqaadu ijmac marka wuxuu ku yidhi fadaliilu calaa annahu ijmac calaa annahu amar yashan yutasawaru in la suuraysto oo la fahmi karo incaaaduhu incaad ijmac weeye huwa waxaa weye ana alijmaaca ijmac iyo kulanka itifaaqa ummadda iyo mujtahidiintu inamaa yancaqidu wuxuu ka guntamaa oo ka xirmaa can daliilin daliil buu ka xirmaa daliilkaasuna hadda wakiina laku yihi calaa makiibina lakulahay hadda la soco calaa makiibikiina lahaa waxaa lagu yiri yancaqidu inamaa yancaqidu can daliil daliil ka incaadaya in mustanad ugu taaganya laabudda waa in daliil ku istaago liannahu hadduusan daliil ku taagnayn waa ra'yun fii diin illah caza wajal wahada baail diinta ilahay ra'yi anaga saasay nala qumanta waa ku kulmaynaa maya waa inaad aayad quraan iyo xadiis iyo qiyaas iyo aad delisataan ijmac u ku fariisto taa marka waxa weeye huwa ana alijmaca inamaa yancaqidu can daliil horta daliil buu ka guntamaa daliil la-aan ma guntamo ko daliilkaasoo min nasin maxaa la yidhaahdaa eh, ah weye nas oo kitaab iyo sunno midku rabo ha ahaadee aw istimbaaطin ama qiyaasa wey istimbaatuna muxuu la jeedaa muxuu ah, ula jeedaa qiyaas buu la jeedaa qiyaas buu la jeedaa istimbaat lala soo baxay cilo lala soo baxay istinbaadku waa inta badan cilo baa loola jeeda marka waa qiyaas wey aw istinbaain qiyaaskii wey intaaba marka maxaa la yidhaha buu ka guntamaya marka hadda waa ujeedaa ijmac wuxuu ka guntamayaa oo maqiibkiisu yahay ima daliil min kitaabin aw sunna aw he qiyaas wey waa ujeedaa maxaa marka adiladii sharciga ahayd maxaa kaa maqan ijmaacii baa kaa maqan keliya soo maaha intaasaa kaa maqan wey marka wax dhiba ma jiro ayb wuxuu ku yidhi marka hadda wuxuu rabaa mujtahidiintu inuu ka hadlo wuxuu yidhi wa ahluhu ee ahlu maxaa leeyahay ijmac culimmada oo mujtahidiinta ah culimmada ijtihaadaysa ila ijtihaadku caamada iyo dadkan wax aqoon iyo dadkan maxaa leeyahay talabatu cilmiga markaan bilowga iyo hawshaa shuqul kuma aylawo culimada mujtahidiin oo ijtihaad iyo laga helay shuruudiisii ayaa maxaa la yidhaahdaa ijtihaadku u yaallaa weyn ijtihaad gaari marka wa ahluhu ahlu ijtihaadna oo culimmada mujtahidiintana ma'muuruuna waxay amran yihiin oo faran yihiin weeye bialaba inay raadiyaan daalika kaas adaliilo daliilkaw daliilka uu ku taagan yahay ijmaacu inay raadiyaan waa ma'muuruun ku qasban yihin haddii lagu yara waa ijmaac masaladan waxaad ku qasban tahay ayuha aalib inaad baarto ood baxsita wey haddaad soo hesho oo laguu sheega khayr waa inaad tiraa daliilka waa helay ijmac ku qotamay waana kana waa ogaa haddaad weydo waxaad leedahay ijmaacaas waadadaasaa sheegay daliilkooda waan fiiriyey waana arki waaye anigu wey marka ciddii kaleo ilaahay u furo hala gaara awooddeedalow wax dhiban male sheekh sam timi lakin wuxuu yihahdaa aad bayba naadir u tahay in ijmac inta la sheegay daliilkiisa la waayo aad bay naadir u tahay in daliil la sheego oo ijmac la sheego daliilkiisna la waayo aad bay naadir u tahay eh, laakiin hal iska ogow hal iska ogow waa muhiim intaan <laughs> maxaa la yirahda aanan aanan ka tegin aan ilaahay baa xusuusay alxamdulilah macnaheed waxaa weeye ijmaacaadka la sheegto iska hubo ijmaacaadka la sheego in badan oo ka mid waxay ku tacalluqaan cadamu macrifati almukhaalif inaadan adigu garanaynin ninka ijmaaca soo sharaya inuusan garanayn oo ogeyn masaladan cid khilaaftay marka waxaa ku leeyahay hada itifaaq buu ku leeyahay hada ijmac buu ku leeyahy macnaheedun waxaa weeye asagaa wuxuusan ogeyn cidda masaladan khilaaftay marka wuxuu ka hadlahayaa aqoontiisa cilmigiisa iyo mablaqa cilmi buu ka hadlahaya saa darad waxad arkaysa wada inta ijmac kuu soo rara yaad maxaa leeyahay adiguna aadba og tahayba inaad masala khilaaftayba aad og tahayba waa lasoo rarahaya ijmacta waa lasoo rarahaya tayib waa lasoo rara marka ameeriyadu waxaan akrinaya masala ijmac le shaafici wuxuu khilaafay ijmac imaam shaafici oo khilaafay baa le ijmaac haddaa soo raray marka waan isaga tegey dee masalada inaysa ijmac ku jiraan waa og waa isaga tegey xoogaa kitaabku markaan waday oo maxaa la yidhaahdaa boqol sax meel ku dhow aan marahayo yaan waxaan u tegey tacliiq laga soo raray ninka la yidhaahdo ijmaacii markii hawshii laga doodahay ay gabagaba tahay yaa waxaa la keenay inaysan hawshaan ijmaac uusan ka jirin warkaa shaafici laga soo raro ijmac khilaafan aysan waxba ka jirinin waxaa la keenay soddon iyo dhowr maxaa la yidhahda saxaabi iyo taabiciin baa la keenay marka meel soddon iyo shan saxaabiya taabic ay mareen biasaaniid saxiixa de wey la soo akhbaro xadasana wey ma laga hadlay maaha waa iskuturkuteen maaha yaa waxaa la soo waxa la shaafici raggaana qabo saxaabo iyo taabiciina marka ijmaac aad leedihin wuu khilaafay oo waa guntamaya muxuu yihi marka weligaa la soco ijmac baa lagu soo rarahaya lakin ijmaca waxaa weeye macnaheedu waa qofka wax soo rarahaya ayaa wuxuu yahay eh, intaan umu garanaya intaas ogya marka wadaaddo gooni la iskaga ilaaliyana waa jira nacabdulbari iyo imaam nawowi ayaa ka mida ah wadaadada laska ilaaliyo ijmaacaadkay soo raraan weligaa iska ilaali marka wuxuu ku yiri waahlu ahlumujtahidiin waxaa weeye ma'muuruuna waa niman maxaa la yihahdaa shawkani wuxuu yihahdaa ijmaaca had iyo jeer lasoo raro wuxuu sabab u noqday buu yidhaahdaa dadka dalabada iyo culummada in qalbigooda ila ijmac baa lagu soo raraya markaas bir waxad halkaa ijmac waxba ka jirin taa waxay kugu bixinaysaabiyo marka ijmaac laguu soo raro had iyo jeer inaad tirahdo warkan waa kuwii oo kale la burin jiray waxba kama jiraan waa igada oo ijmaaciiba gebigiisaba ad shaki ka qaado marka markaa ijmaac soo rarayso keenayso waa inaad aad uga baaran degto aad waa inaad uga baaran degto ood fiiriso oo ilaa haddaad soo rarto hadhowan ijmac in la buriyo hadha waxay noqonaysaa maa war ijmaacaan maalin walba ijmac baa la soo raraa maalin walbana waa la buriyay naga daaya ijmac o marka ijmac wuxuu yahay mara marka dambe ka soo waa haybatu ijmaac ayaa maxaa la yihahda ayaa buraysa buu dhaha waa run wey ahlu alijmac waxaa weeye mamuruun ahluna waa mujtahidiina mamuruun waxay amran yihin faran yihin bialabi daliil bialabi dalika daliil daliilka ijmac ku qatomo inay raadiyaan way ku qasban yihin ay ogaadaan weeye ayb wa dawaaciihim hadda marka muxuu rabaa wuxuu ku leeyahy maadaama ijmaaci uu daliil ka guntamo nimankiinaan le lama suuraysan karo warkiinu waa baadil waxmal kama jiro limaada mujtahidiintu waxayba ku qasban yihiin marka hore intaysan ijmaacin daliil horta inay helaan dliilkaa markay helaan bay kabacd dushda ku ijmaacayaan dliilka inay raadiyaan oo baaraan oo wejhu dalaala ay baaraan ogaadaan way ku qasban yihin dliil aysan fahmin oo aysan iraan dhinin oo ma mansuukhba ma muxkamba ma mujmalba ma mubayanba aysan ogaan madaahirba w aysan kuma ijmaaci karaanba marka dliilka inay baaraan oo raadiyan ku qasban yihiin wa dawaaciihim ayaga asbaabtooda dawaacidooda iyo waxyaalaha wax u yeerahayana fi lijtihaad xagga ijtihaadka mutawafiratun waa mid dhammaystiran wey wa fii isaabatihi inay asiimaanbo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo mujtahidiintan iyo culummadan caalam islaami joogto oo muddo meel joogo waxyaalaha ugu yeerahaya inay ijmaacaan iyo ijtihaadka ugu yeerahaya waxaa weye dawaacidooda iyo asbaabtooda iyo shuruudooda way ku kala duwan tahay qof macnaha ma dhici karto adigu mas'alo aadan saa u arag inaad tiraado waan waafaqsana ma dhici karto limaada lanna waxaan aragnay hadda hal xadiis baa waxaad arkaysaa intaasoo qowl ay ku jirto xal xadiis oo hor yaala waxaad arkaysaa dhowr iyo toban qol labaatan qol toban qol ay ku jirto marka wadaadku hadduu wadaad kale qowlkii arka dhihi maayo maadaama sheekh hebel halkaa maray annaga iska maray maya aragtidiisu wataa ijtihaadkiisu wataa aalaadkiisu wataa ra'yigiisu wataa aqoontiisu wataa wuu fiirinaya isaguna daliilka wadaad kale meesha ku dhufto meelaan ku dhufanaya marka inay meel isugu yimaadaan biduuni daliil wa biduuni maxaa le qanaaca aysan ku qanacsanayn maba dhici karto limaada liannu aragtidooda iyo fikirkooda diineed iyo aqoontooda iyo mustawahooda yaa kala duwan wey wa dawaaciin waxyaalaha asbaabta ugu yeeraya weeye inay ijmaacaan iyo in maaa la yiha ijmaacii iyo adilada inay baaraan fil ijtihaadi xagga markii la dadaalayo dalabu daliil iyo ijmaacay laga hadlayo mutawafiratun way dhammaystiran tahay waa niman aaladooda ay dhammaystiran tahay oo culamaa maaha niman arday niman caama ma ahw iyo wa fii isaabatihi isaabadiisa ah, fii isaabatihi macnaha ijtihaadkaas inay asiibaan oo ay waafaqaan sidii saxda ahayd aalaadkii ay ku ijtihaadi lahayeen waa dhammaystirantahay limaada lanna qofku hadduusan aalaadka ijtihaadka aysan mutawafir ahayn waxaa weye inuusan asiibin bay u dhowdahay ayaga marka aalaadka ijtihaadka maadaama u dhammaystiran tahay dawaaciihi mutawafiratun fi lijtihaad ijtihaadkii hawlay ku ijtihaad waa u dhammaystiran yihiin wa fii isaabatihi inay asiibaanna waa u dhow yihiin weye hawlay ku asiibi lahayn xaqa iyo ijtihaadka iyo masalada ku asiibi lahayn waa u dhammaystirantahay limaada lanna waa culamaa oo mujtahidiin aniga wax yaqaana wey ayb niman camaama ah fasaxa marka waxaa asaxday weeye oo noo asaxday itifaaquhum iswaafaqidooda weeye calaa idraakihi ee calaa idraaki daliil ay haleelaan daliilkii uu ijmaacu uu ku fadhiyey inayba haleelaan oo ogaadaan oo ku fadhiistaan ayay maxaa la yidhahdaa iyo noo asaxaysa wey fasaxa waxaa asaxday wey itifaaquhum iswaafaqidooda ay isku waafaqaan calaa idraakihi ee idraaki daliil wey daliilkii maxaa la yidhaha kutusahayey ijmaacu uu ku qotamay way helayaan mar hadday culamo mujtahidiina yihiin dawaacidooda ay kala duwantao nimo dhinac wax u baarahayo waxaa weeye mutawafir ay tahay shuruuddii ijtihaadku ay oofsadeen inay maxaa la yidhahdaa daliilkii helaan oo ay asiibaan aad bay ugu dhowdahay wey waana iswaafaqaan oo aad bay ugu dhowdahay wey walijmaacu ijmaaciina walijmaacu waa godan yahay walijmaacu mubtada laga dhigo walijmaacu ijmaacuna muujabahu ay muujaba daliil wey daliilku wuxuu waajibinaya ku qotomaa wey walijmaacu hee ila ijmac baa laga hadlay soo maaha maxaa la yidhaha muujabahu ee muujabu daliil daliilku wuxuu waajibinahayey ayuu ku qotamay oo ku tusahayaa culummada waxay ku ijmaaceen daliilkan wuxuu ku tusahayy waxay dhaheen aayaddan macnaheedu sidaas weeye waana ku ijmaaceen xadiiskan macnihiisu waa sidaas waana ku ijmaaceen marka daliilka meesha yaalla oo aayad ama xadiis macnihiisii ee ayuu ijmaacaanu ku guntamay weeye hadduu macnihii ijmaacu hadduu ku guntamana la soco kama furna hee lamana nasakhayo naasikh hadda ma dhacahayo ijmac hadda lama naso nasakh ma jiro haye sidoo kale ta'wiil ma jiro leexleexid ma jirto looma dhowaan karo haddii wadaad yihahdo wadaad xadiidkan dalaaladiisa wadaadaha ku ijmaacay saanu kutusaya waana lagu ima ijmaca ku guntamay wadaad baa yiri maya ma jirte xaggan u leexinayna waa tawiilina ijmaac waa lagu qoslaya ka asaga ijmaaca tawiilin kama jirto leanno macnaha lafsi wax lagu kulmayba haddaad marka macnihii naga leexiso oo tira dhinac kale u fasiraya haddi maxaa faaiday maxuu noo faaide maxaa noo faaiden wadaad kalena waa imaan asna dhinac kale u fasiro waxba lama faaido marka ijmaca lama taaban karo marka fasaxa itifaaquhum itifaq mujtahidiin culamaa wa ahlu maxaa la yihahda ahlu ijmac calaa idraaki idraaku daliil ay maxaa la yihahda isku waafaqeen oo ku ijmaaceen ayaa noo asaxday wey daliilkiina ay heleen wey walijmaacuna muujabahu ee muujaba daliil daliilku wuxuu kutusaayey ayuu maxaa ijmacuna ku qotamaa wey hadda wuxuu rabaa daliil caqliya inuu ku tuso amaba sharciba dhinac kale marka laga waa maxay tahay wuxuu leeyahay bisha ramadaan ama bisha shawaal markay dhalanayso dadku way arkaan way istusaan beledkan o dhan baa wada arkaaya markaasa le bishiga waa la wada arkay magaalada dhan baa laga wada arkay ijmaac bay marka noqonaysaaba marka wuxuu leey dawaacida bishaas dadku ay wada fiiriyeen oy wada arkeen oo qof walba indhihiisu dhammaystirnoo mid indhihiisu xoogaa yar yihiin mid dhammaystireen mid fiqin isugu jiray haddana ku ijmaacay inay bishii dhalatay soonfur ama rabadaan ay dhalatay saasuu ijmaacuna la macno yahay sida dadkaas ay bishii inta u wada fiiriyeen u arkeen ayuu ijmaacuna la macno yahay oo waxa way dadka daliilkii bay fiiriyeen macnihisi bay fahmeen kabacdina waa ku kulmeen marka maxaa ma lama suuraysan kara xagee ka soo bixi kartaa ma lama suuraysan kara war jira maaha wuxuu yihi kamaa sidiio yascu waa asaxaysa ijmaacu nnaasi dadku inay ku ijmaacaan oo ku kulmaan calaa ru'yati alhilaal bishii in la arko bishii rabadaan ha noqoto ama bishii soonfur ha noqotee in la arko dadka ay ku ijmaaceen way xag magaaladan laga arkay magaalo kale laga arkay magaalo kale marka intaasoo guldaanaya waddamo kala duwan yaa bishii laga arkay marka bishi inay dhalatay ijmaac bay noqotay weeye lana soco dadka dawaacidooda waa kala duwanta asbaabtooda waliba waa kala duwan yihiin wuxuu ku yidhi sidoo marka wasawmu in lagu soomo iyo walfitru in lagu afurana maxaa la yidhaahdaa way sugnaanaysaa weye bisababihi ay sababin maxaa la ijmacu ijmaacii oo ru'yadii la arkay ila ru'ya lagu ijmaca soomaa wasawmu soomidii iyo walfitru afuruddiina bisababihi sababkiisay ahaatay wey macnaha waa waajibaan weeye bisabab ijmac oo ah in bishii soonfur la arkay oo lagu soomaayay maxaa bishii soon la arkay oo lagu soomayo ama bishii soonfur la arkay oo lagu afurahayo ayb marka wasawmu iyo walfitru bisababihi isaba ijmaac bay ahaadeen oo bishii la wada arkay taas waa saxo daliil xoog badan wdaliilu calى imkaani macrifati dalika qoladii tiribur hadda rabda inuu u walaa sabiila ilaa macrifatiisa uma jiro qol tiribur in radiyo daliilu daliilka xujada waxa wey calaa imkaani suurtagalnimada macrifati dalika in la garto ijmaac inuu guntamay la garto min jihatihim jihat culamaa min jihatihim jihat mujtahidiin wlculamaa laga garta waxaa weeye sixatu samaaci in laga maqlo sixat inay asaxayso asamaaci in laga maqlo sixatu samaaci ka maqlid inay asaxaysa laga maqlo miman duul xadara xaadiray meesha lagu ijmaacay markii la ijmaacayey oo la fadhiyey oo rag mujtahidiina isugu yimaadeen oo meesha isugu yimaadeen oo tusaalahaan madaxweyne iyo boqor ayaa wuxuu yidhi mujtahidiinta jooga xijaas iyo kuwa ciraaq jooga iyo kuwa shaam jooga iyo kuwa masr jooga iyo kuwa afrika jooga halla ii keen hala soo ururiyo bu wax alle wax mujtahid gelinaya baa la isu keenay caasimaddii baqdaad baa la isu keenay madaxtooyada dhowr kuna mujtahid baa la keenay way fariistay madaxtooyadaa la fariistay geel baa la qalay go-aan baa laga gaaray hadhow midkii soo baxay baa waxaa lena sheekh meesha maxaa ka dhacay markaasuu ku yidhi meesha waa la isku itifaaqay itifaaq baa ka dhacay marka hadda ijmaac ayaan ka maqalnay miman xadara hee alijtimac baan ka maqalnay saasraayonika marka haddaad tiraa lama garan karo sabiil ugu gartana ma jiro wuxuu kule waa baail limaada kuwa ijmaaca xaadiro meesha ugu ijmaaca joogay yaaba kuu sheegayo waxay ku leeyihiin culummadii meeshaan isugu timid oo mujtahidiintaoo caalam islaami laga soo aruuriyey itafaquu calaa kada marka wadaadki waan ka maqalnayba saasaan ka maqalnay marka waxa wey wadaliilu calaa imkaani macrifati dalika waxa min jihatihim ay jihati culama walmujtahidiin waxaa weeye sixatu samaaci samaaca maxaa leeya asixidiisii iyo banaanaashadiisii miman duul laga maqlo xadara xaadiray meesha lagu ijmaacayo meesha hadallo badan baa ku jira kutubka nusakheeda kale warar badan baa ku jira laakiin nuskadana ugu fiican nusqadana ugu fiican iyo wlbaaru maa nua waaan u inta badan hadhow nuskan kitaabka in hadda waa laga yaaba inaad tirahdo maxaa dhacay hal saana ku qornay kana maxaa ku qornaa qofka aalibcilmiga bilowga inuu ku wareera laga yaaba iyo wlbaaru waramid weeye meesha hadda wlbaaru anaga noo qoranta kutubka qaar waaa ku qoran iyo wlkhabaru baa ku qoran wlkhabaru baa ku qoran on ikhbaar ahayn wlkhabaru waramid weeye laga waramo caman dadna laga waramo aaba qarsoomay wey dad naga qarsooma in laga warramo oo maxay tahay ijmaaci baa waxaa laga soo rarahayaa tusaale ahaan nin kula jooga adiga soomaaliya mujtahid ayaa wuuu ku yii masaladan waad ka maqash u masaladan waa lagu ijmaaca wadaad jooga xijaas iyo mid yeman jooga iyo mid etoobiya jooga iyo mid kenya jooga iyo mid meelo kale jooga iyo mid suudaan jooga waxaa laga soo raray asagiina oon adigu aadan arag u aqoon yaa waxaasna laga soo raray waxaa lagu yidhi wadaadkaasaasna wuxuu sheegay masla lagu ijmaacay marka kii aad la kulantana waa kuu sheega midkaadan la kulmin oo kaa maqnaana hee caman qaaba ana waa lagaaga soo guuriyey marka kutubtuna waa saas kutubtuna waa saas marka eh, sixatu eh, samaaci weeye miman xadara cidii xaadirta laga maqla ijmac in la ijmacay iyo wlkhbaaru in lagaaga waramo oo lagaaga soo guuriyo caman aaba cidii qarsoonto culammada kalena lagaaga soo guuriyo oo culammadii lagaaga soo guuriyo hebel baa saas hebel baa saas waa lagu ijmacay lagu yirahdo fa yucraf waa la garanayaa bidaalika hawsha ayada oo ah ciddii xaadirtayna in laga maqlay ciddii maqnaydna laga soo warramay ayaa waxaa lagu garanaya itifaaquhum ee itifaaqu mujtahidiin waa ahluijmac halka saasaa lagu garanaya fa yucrafu bidaalika oo maxaa la yiraahdaa ijmaaci fa bidalika hawshaas oo la sheegay oo samaaca waxaa lagu garanaya itifaaqahum itifaaqooda iswaafaqidooda y bimacnaa midna mushaafahu kuugu warramo wuxuu ku yidhi waa la iswaafaqay nina waa lagaaga soo guuriyey taasa waxaad ku garanaysaa weeye itifaaqahum ee itifaaq alculamaa kamaa tucrafu sida loo garto tusaale kaloo hadda inuu kuu keeno iska waaqici adduunka la yaqaano had jeerna la maqlo doodna isaga jirin kamaa tucrafu sida loo garta weeye oo loo ogaado adyaanu ahli milal dadka meesha ayadana warar kaloo kale ku qoran nusakha kale warar kale ayadana ku qoran lakin hadda wax saas macna usiila ma aha kamaa tucrafu sida maxaa la yidhaahdaa lagu garta weeye meesha haddaan soo maraynay ula shiraasi makiibi u lahaa kitaabkiisa sharaxa hadda markuu marahayay wax macana lamuusan soo korin wax macana lamuusan korin xoogaa yarbu maxaa la yidhahdaa daliil makiibay intuu yidhi isaga tegay lakin wadaadadu ku wareereen wadaadadu ku wareereen lakin saas wax isu weyn ma kamaa tucrafu sida loo garta weeye loo ogaado adyaan ahli milal dadka milalka milalku waa bimacnaa waa mila waa deen waa diin wey kamaa tucraf sida loo gartay adyaanu diimaha iyo mabaadida ay qabaan ahlulmilali dadka diimaha u saaxiibka waxay qabaan loo ogaado maca tafaruqihim ay kala tegsan yihin oo kala fog yihiin fi lbilaadi wadamada ay ku kala fog yihin fibilaad ay ku kala fog yihin iyo wa tabaacudin fogaashadooda ay kala fog yihiin fi lawطaani wadamada ay ku kala fog yihin awطaan wadamadii meelaalka ay ku kala fog yihin macnaheedu maxay tahay adoo halkan jooga waxaad og tahay diinta ay haystaan jaina waad og tahay diinta laga haysta jakaarta iyo dunihiisa waad ogtahay midda laga haysta israel waad garanaysaa maraykan midda laga haysta waad garanaysaa yaa kuu soo sheegay lianna hawsha hawl mashhuura la waad garanahay waa la soo naqlinaya waa la ogaanaya waddankaas waxaa laga haystaa dad noocaasa ku nool diintaas haystaan waxaasay caabudaan saas weeye waa la ogyahay waa lagu soo sheegaya hawlis la ogyahay ijmaacina waa saas waxaa lagu leeyahay culammada maxaa leeyahay muslimiinta kuwii eh, marooka joogay kuwii soomaaliya joogay kuwii induneesiya joogay kuwii xijaaj joogay saas culamadu saasay wada qabaan baa lagu leeyahay tayib asbaabta lagu ogaadana waa jirta marka kamaa tucraf sida loo ogaado adyaanu ahlilmilal maca tafaruqihim ayagoo ku kala tagsan weeyey fi lbilaadi wadamaday ku kala tagsan yihiin wey wa tabaacudihim kala fogaanshadooda fi lawtaani wadamada iyo meelaha la degan yahay ay ku kala fog yihiin w mida kale halbaa u baahan in la baraarujiya laftigeeda marka laga hadlaya mujtahidiinta iyo culummadu mujtahidiintu had iyo jeer waa yaryihiin mujtahidiintu waa yaryihiin maa ummadaas balaayiinta ah oo ma aho dadka ahluijtihaadka ah ee aad ba u yaryihin sheeko kibridun axmar had iyo jeer waa yaryihiin lanno mansabka ijtihaadka ayaa wuxuu yahay mansab adagu mansab adagu imaam nawi hadda ad aragtay oo anagu maaa kutubtiisa aan akrisanayno oo maxaa somalida ninka ugu sareeya hiwad hadda shaafici culmo shaafici ay kuleeyihin mujtahid ma laysa mujtahid muxuu yahay waa naaqil waa naaqilo aqwaasha kuusoo naqlinayo kanaa xoog badanoo kanaa wajid shaafici taageeraya awjuud ay kala taageeraysayo kanaa qowl imaam shaafici ku fadhiyo kanaa nas ku fadhiyo buu ku dhahaya waa naaqil buu kuleeyihin mujtahidi wax u dhow midna ma gaarin bay kuleeyihin marka ijtihaadka marka laga hadlaayo macnaheedu waxaa weeye dadka mujtahidiinta had iyo jeer waa yaryihin hadday yaryihin maxaa ka dhalanaysa in la garto hadday meel ay joogaan wadan dhan ay joogaan ciraaqo kale tusaalehaan ay joogto laba mujtahid saddex mujtahid joogto waa macnaheed waxaa weeye waa in la garto ay dhib yarin waa caalam wey alla wada gara ummadda wada garanaysa ummadda ayaa wada garanaysa hay niman waxay sheegeen ma aqaan run baa mise ma aqaan waa qisa adu kutulkutaan waxay sheegeen ibnu cusaymiin raxmatullahi caleyh yaa taxi baan buu soo qaatay markaasuu ninkii tagsiilahaabay sheekaysteen sheekana ma garanayo markii ninkii la sheek sheekaysta xooga la sheekaystay iyo masaa'il iyo wadaadada iyo hawl waxbuu iska galay ninkii maxaa tagsiilaha hawlsuu iska galay farikudarigsuu iska galay markaasuu sheekh ibnu baas buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi sheekada ibnu baas baa la isku keeno wadaad ibnu cusaymiin la yidhaahdo baa isaguna jiri buu yidhi maxaa la hawl saas tahayo hawsha markii la sheekaysta xoogaa la sheekaysta sheekhii xoogaa waxay ka bad khiyaana inuu ku noqoto ibnu cusaymiin waa aniga amaanay ibnubas ani khayr badan wanaagsan maxaa la yirahda inuu yahay aad u ammaanay maxaa la yirahda oo khayr badan buu ammaanay inuu la kulmana u jeclaan lahaa ah, aad buu marka ugu ammaanay kabacdi ibnu cutaymiin buu ka hadlay wadaadki marka wuxuu yihi ibnu cutaymiin waa aniga markaasuu ninkii tagsiilaha intuu baagu joojiyey wuxuu yihi nin khayr badan baa tahay laakiin maanta waxaan ka jeclaan lahaa <laughs> ibnubas inuu la socon lahaa ah, nin khayr badan baa doo fiican laha waxaan kaa jeclaan lahaa biye ibn baas inuu booskan fadhiyo ibn cuthaymin wuxuu ku jawaaba ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala bi ummadda nebi maxamed yeelay cid naga khayr badan oo naga fiican nagana cilmi aqoon badan nagana taqwo badan madii hore aniga maxaa la yihahdaa se aniga maxaa imalaynaysaa laakiin ilaahay muxuu uga xamdiyey oo ku ilmeeyey inuu jiro ummadda nebi maxamed dad asaga ka fiican kana khayr badan diintana ka aqoon og lagana jecel kana sarreeyo laakiin madii hore anaga maxaa la yihahda waa saas nooled anaga anaga anagaa sahlan maya marka mujtahidiintii aqoontu waa iska yar wixii huwa daliilu daliilka waxaa weeye calaa anahu xujatun qoladii talaada wuxuu radinaya nidaam iyo sooma ay dhihin ilaa anahu laysa bixujatin sooma ay hadda lagu noqonaya dhegeysa wuxuu ku yidhi labada kale waa la soo radiyey wadaliilu calaa anahu xujatu qowluhu caza wajala wey waman yushaaqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu huda wayatabic hayra sabiili lmuminiin nuwalihi ma tawala wanuslihi jahanama wasaa'at masiira alle subxaana watacaala wuxuu yihi waman yushaaqiq rasuula rasuulka ciddii la colaytanta oo dhinac orada min bacdi maa tabayana lahu lhuda hanuunku markuu u cadaaday waxyigiisoodo diintu soo degto u cadaaday kabacdi nebiga garab ordaa oo mucaanid noqda wayatabic raaca haddana hayra sabiili lmuminiin muminiintii iyo saxaaba iyo taabiciinii aima meeshay mareen jidkoodii meelaan ahayna ku orda ku dhabaabiciya nuwallihii kaas waxaan tawali oon u dhiibaynaa weeye maa tawallaa wuxuu weli ka dhigtay oos maxaa la yihaa cuskaday oo isdaneeyey oo aaday wanuslihi waxaana gelin doonaa wey wanuslihi qolada shayaaiin iyo wuxuu raacay iyo raafido iyo nadaam baa qoladaas maxaa weliga gacal looga dhigahayaa wey qoladaas raacaya wanuslihi halkee ku dambaynaya allo wanuslihi jahanama jahanamaana la gelin doona oo lagu gubi doonaa wey wasaa'at iyadaana u xumaatay masiira meel loo noqdo wey ayb aada macnaheed marka waa iskuwaadeh imaamu shaafici waxaa la yidhaha saddex jeer markuu qur-aanka akhriyey ayuu aayaddaas maxaa la yidhaahdaa ku qancay inay tahay ijmaac muslimiin oo adde hayra sabiili muminiin muminiintu meesha isku waafaqeen mujtadiinta culimmadu meesha isku waafaqeen inay xaq tahay diinna tahay ciddii khilaaftana uu sabiilu shayaaطiin iyo shiico iyo baail uu raacayo ayb limaada lan ummadda nebi maxamed alayh salaatu wasalaam baail ku kulmi maysa wey ayb fatawacada maxaa la yihahdaa alla waa ugu goodiyey weeye fatawacada fatawacada allahu alla waa ugu goodiyey oo ugu hanjabay weeye calaa itbaaci maxaa hayri sabiilihim kuwii raacay jidka muminiinta mid aan ahayn alla waa u goodiyey maxaa la yidhi wanuslihi jahanama wasaad masiiraayo ah. fatawacada alla waa u goodiyey waa u hanjabay wey calaa itibaaci hayri sabiilihim ciddaan sabiilkooda cid aan ahayn raacda sabiilka muminiinta iyo mujtahidida cid aan sabiil ahayn ciddii raacda waxaa weeye waa loo goodiyey waana loo hanjabay weeye fadalla waa ku tusay weeye calaa ana itibaaca sabiilahum jidkooda oo la raaco waajibin inuu waajibiy kutusta aayadda qur-aankaw fadalla aayadda qur-aanka ee daliilka waxay ku tustay calaa anna itibaaca raacidda sabiilahum jidkooda la sabiil muminiin la raaco waajibin inuu waajib yahay bay kutustay muminiinta iyo muslimiintu meeshay mareen waa inaad raacdeen muminiinta iyo mujridiinta hadda muminiinta laga hadlaya waa mujtahidiinta wey limaada leanna dadka caamada waxaa laga yaabaa inaad soo gaarto ood adigu aad ku caqlaysato shay baatil ayadoo la samaynayo xoolaha awliye loo loo gowracayo maana muslimiin dadkii lagu leeyahay maxaa la yihahdaa gabadh iska madax qaawanta isan xijaabnayn ee kada salaada aan la tukano taariku salaad layahay marka taas ma ma sabiil muminiin taas ma waxaa laga hadlaya sabiil muminiin iyo dadka waciid ku guntamaya waxaa weeye waa mujtahidiinta wey ama caamo sooma ayaa war uma yaalla wey caamada waxaa la yihahdaa jimaacooda waxaa la tixgelinaya la isku hayaa waxyaalaha daruuriyaadka arkaanu liimaan arkaanu islaam salaaddu inay waajib tahay nebi maxamed ilahay inuu soo diray howlaha noocaasa caamada ayaga ijmaacooda iyo khilaafkooda ma la ictibaaran mise loo ictibaaranay bas hadda waxay dhahin ijmacooda halkaa waa ku jiraan ijmaac almuslimiin wey laysa ijmac mujahidiin markaa ma waa ijmac muslimiin markaa ah, haddana waxay dhahin waxba laga soo qaadi maayo waxay sheegaan waxba laga soo maayo caamadu waa kuwa salaada ka tegahaya iyagaa salaada ka tegahaya ku garaacaynayo maxaa leeyahay xisbo u dirsanayna iyo booliisku shaqaynayaa iyo mukhaalafatuhumna in la khilaafo mujtahidiinta iyo muminiinta jidkoodana xaraamun waa xaaraam inaad jidkoodii khilaafto oo ariiqadooda aad khilaafto waa xaaraam ah, haddaad tusaalahaan ariiqii ay wax ku xukumahayeen oo ariiqii ay shareecada dadka ku kala saarahayeen oo nidaamka lagu kala baxaya shareecada nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam alkitaab wasunna walqiyaas u ahaa adigu haddaad ka leexiso oo dimuquraadiyad iyo dastuur iyo qaanuun aad u leexiso sabiilmuminiin miyaad ku fadhidaa mise waad ka leexan isdayse sheekh kala tagtow ah, mar haddaad dariiqa iyo wax ku xukumaayeen oo alkitaab wasunna oo waliba kaasoo kale maxaa la yidhaha waa ijmac camaliya w ijmac hadduu camali yahay ooba lagu dhaqmaayo qof walba samaynaayo asagu waa ka xoog badan yahay waa la yidhi ijmac lagu ijmacay maya kaas waa ka xoog badan yahay nebi maxamed alayh sala slam waktiguu joogay ilaa intuu ka imaanaya mustafa kamaal ataturk intuu ka imaanaya muslimiintu waxay wax ku dhaqaayeen boqol sano intii ka horreysay muslimiintu waxay ku dhaqaayeen kun iyo hee afar boqoloo sano aa lagu dhaqaaya alkitaab wasunna baa lagu dhaqaay baa lagu dhaqmayo tay marka sabiil muminiin marka laga leexay bay kutusaysaa sabiil muminiin laga leexay waa laga lumay marka waa khatar wey marka maxaa u yaalla waa ciidkaas waa nuslihi baa u taallo wey oo ciidkaasa u yaalla wey ciidkaasa u yaalla marka waa mukhaalafatun xaaraam weeye in la khilaafana mujtahidiinta iyo culamada mujtahidiinta waa xaaraam wey tayib taa marka wuxuu kaga baxay aayaddii iyo inay xujo iyo daliil iyo gar u tahay aayad qur-aan ay tahay min kitaab illahi caza wajal istidlaalkuna uu sax yahay buu intaa kaga bax kama sunaduna waa inuu fiiriyo wuxuun ku yidhi waa aydan ku noqonaya qowluhu sala اllahu alayه wasalam baa isna daliilu ah oo kutusahayo weeye uu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam laa tajtamicu ummatii cala alkhaa ummadaydu kuma kulanto cala alkhaa gaf kuma kulanto wey xadiiska asaga ah lafdigan asaga ah kutub usul fiqi waa kusoo noqnaa iyo xataa fiqiga qaybo ka mid ah waa kusoo noqnoqdaa laakiin lafdiga asagaa ma sugna lafdiga saasa ma sugna maxaa la yidhaahdaa waa ruuyadaas dambaba naftigaa dambaa sugan oo ah waa ruuya waxaa la wariyey laa tajtamicu ummatii cala dalaala taasaa la wariyey laftigaasaa saxow laftigaasaa sax marka laftigaana sixadiisa dacfisa waa laisku hayaa waxaana loo badan yahay ood moodaa inay xoog badan walcilmu cind allah inuu xasan yahay oo dee xadiis saxiixa uu yahay oo xasana saasaa maxaa la yidhaahdaa xoog badan wa qowluhu sal allahu calayhi wasalam baa ka mida weye man faaraqa aljamaacata jamaacada muslimiinta jamaacada muslimiinta dee dood adag baa ka jirta wey jamaaca maxaa la yidhaha jamaca ahlusunna waljamaca daa'ifu mansuura firqa naajiya howlahaasoo dhan maxaa la yidhaha ahlulxadiid asxaabu lxadiid howlahaas salaf howlahaasoo dhan hal musamaa mise waa kala duduwan yihiin waxaa weeye waxaa saxiixa inay hal musama yihiin ahlusunna waljamaaca طaa'ifa mansuura firqa naajiya ahlulxadiid salaf waxaasoo dhan inay isku mid yihiin hada huwa saxiix lakin marka qaarkood waxaa laga yaabaa in xoogaa tafaasiil yaryar inuu dhexaysaa laga yaabaa oo lagu yaha firqa naajiya waxaa weeye ama طaa'ifa mansuura waa niman jihaadahaya oo seefta galka kala baxay oo gaalo la xisaabtamahaya oo maaa l wadaadada meelaha fadhiga kutubta akrihaya iyagoo aan ahayn waxbadda ridahayo markaa in lagu yirahdo ayaa laga yaaba laakiin saxiix waxaa wey intaasoo dhan inay macno isugu imaanhayaan wey marka tan maxaa laga wadaa man faaraqa aljamaaca jamaacada waxaa laga wadaa marna waxaa laga wadaa jamaacatlmuslimiin ayaa laga wadaa marna waxaa laga wadaa waa istilaax siyaasiya oo ah oo sharci oo asaga lafti wuxuu noqonayaa jamaaco ku kulantay amiir jamca amiid beeca la gashay oo daacadiisa ay u hogaansamaan oo shareecada uu ku maamulo u hogaansantahay tusaale ahaan soomaaliya kale dowlad islaamiya ka jirta yaman dowlad islamiya ka jirta xijaaz dowlad islamiya ka jirta caalam islamiya inta kale shuqul kuma leh laakiin waa dowlad meeshaan ka jirta ayb marka jamaacada ayada oo kitaabka iyo sunnada ku dhaqmaysa inaad ka baxdo laa yajuus ma banaano marka manfaariq aljamaaca hadda laakiin waxaa loo jeedaa jamaacat lmuslimiin baa loo jeeda manfaariq aljamaaca jamaacada ninkii ka baxo ka faaruqo ka leexda walow qida shibrin waxaa la yidhaahdaa ii sheeg taaka wax dhan ah, taaka wax dhan faqad khalaca wuu siiben weeye ribqat alislaam islaamka mareegtiisa wuxuu siiben weeye iyo guntidiisa wuxuu ka siibay min cunuqihi ka siibay islaamku wuxuu macneeyahay inaan madaxa kula wada jirno guntin iyo mareeg iyo xarig u le waxaraa qoorta maxaa le mareegta lagu xidho soo ma taqaanid mareegtaasaan kuntiida madaxa kula jirnaa ah, ayib marka eh, qofkii ka baxa waxaa weeye islaamkiibuu ka baxay wey man faaraqa jamaacata jamacat lmuslimiin walow bikayri shibrin taaka wax u dhigma faqad khalaca ribqata alislaam min cunuqihi marka ummadii muslimiinta waxay ku ijmaaceen iyo mujtahidinta waxay ku ijmaaceen qofkii diida ee oo dhinac uga booda qofka asagaa muslimiintu wuu khilaafay waciidkii baana u yaalo waciidkii ayaa u yaalow ayb waxaan xasuustaa niman sheekh albaani ardadiisa wadaadka hadda usbuuc hore dhintay cali xalabi ay ka mid yihiin mashhuur maxaa la yidhaahdaa xasan salmaan iyo rag noocaas ay ka mid yihiin adnaan carcoori baa waxay dhahaan urdun urdun intaad aragtayna urdun bay xadiiskan ku fasiraan xadiiskaanay ku fasiraan waxay dhahaan ninkii reer urdun oo ka baxa malik cabdiladiisa ka baxa islaamkiiba maxaa la yidhahda wuu ka booday hal khatar bay muqdisha inaad nusuusta iyo shareecada maxaa la yidhahda aqaab noocaasa loo ta'wiiliyo waa hawl khatar hawl khatar ayib marka waxaa u baahan haddii la yidhahdo tusaale ahaan malik cabdallah hadduu yahay nin kitaabka iyo sunada ku dhaqaaya hadduu yahay waxaa uu yihi he war la gartay bu ahaan lahaa melig cabdalla awowgiiso lama soo awowgii waxaa lagu dilay quds baa lagu dilay isagoo mudaharaad iyo magaciis iyo muslimiin iyo ceejo lagu dilay dad inta maxaa la yidhaahdaa isaga abkowgiisna waa la socotay abkowgiis markii xijaas laga soo qaaday oo wiilkiisa urdun loo sameeyey midna suuriya la geeyey midna masr la geyey saddex boqortooyo lalaga dhigay mogta saddexdi boqor oo aabbahoodo boqoroo xijaas laga soo qaaday oo melig cabdilcaiis de inugu meesha ka soo saaray ahaa waxaa weeye jasiirat botam turkiga la geeyey saddexda wiiloo dha mid walba inuu yimaado waa diiday haddaad ii timaado xogbaad igu qabsanaysaa asagoo meesha qaxootinkoo qol yar ku jiriy ku bakti nimanka noocaasoo caasiwaalidiinka oo inkaarta qaba maxaa la yihahdaa kamacnayga yahuudda ay heshiis kula galay qudsi oo maxaa la qaatay ayaa waxaa lagu leeyahy taacadooda ninkii yihah war waa baatil yihah muslim islaamku maxaa la ka booday baa lagu dhahaya wax sax maaha hawlbatar hawsha subxaana allah marka wanaha nabigu ala slam wuxuu reebay weeye xadiiskan asaguna xadiis dacfi ku jir jira laakiin majmuuc ahaanteed xadiis waa xadiis xasan wanaha wuu reebay nabigu alayh sala slam can shuduud in shuduud iyo gooni loo boodo nabigu alay slam waa diiday ood ummadda muslimiinta aad koyto ka noqoto ood dhinac uga boodo ood fiigtaal noqoto nabigu waa diiday wa qaala wuxuuna yihi man shadda shadda fi naar man shadda shadda fi naar iyo man shadda shada ila naar labaduba waa jiraan intaan la akin ayada ah ma saxiixa mise waa daciifa waa laysku haya wadaadda waa taxsiiniyaan wadaadana waa daciifiyaan wadaadana waa daciifiyaan ayib marka saa ula socdo marka kutub xadiis ma loogu noqonaya howlahan yaga wadaadka cabdalla humaari oo yiri xadiis aan takhriijinayaan wax uu soo kordhiyey ma jirto wax isuu kordhiyo ma jiro bilaash ba sheekh albani markuu la dagaalamayey waa lala yaabay isagii laba ninoo walaalaa wey rumaaliyiintu saddex wey meelahaas marooka ka yimid mid baa masr laba masr meelaha soo degeen almuhim waxaa weeye wax macna muusan kordhin fadalla waa ku tusay wey hawsha waxay ku tusay adiladan waxay ku tusay majmuucaanteeda markii la isugaya xadiisa macnaha ka hadlaysa wadajirka ummadda muslimiinta ka hadlaysa waxay ku tusaysaa weeye calaa wujuubi alcamali inay waajib in lagu camal falo bilijmaac ijmac in lagu camal falo ijmac in lagu camal falo oo la qabsado inay waajib tahay ayay ku tusaysaa weeye hawshaasay ku faa'iidaynaysaa fasl واإجماع xujة min xujaji harci min jihati sharci hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo ijmaac inuu xujo yahay garanay adilo aayad qur'aan iyo xadiisna waad ku fariisisay wey ka waran ijmaacu xujama wuxuu ka noqday min xaysu sharci oo sharcigaa laga fahmay inuu ijmacu xujiya daliil yahay mise caqli ahaan baan ku fahnay taasuu rabaa inuu ka hadlo wuxuuna ku walijmaacu ijmaac ummadda muslimiinta ay itifaaqoodu xujatun waa daliil weeye iyo gar min jihati sharci xagga sharciga laga fahmay wey adilada aan soo marnay ayaa laga qaadanaya inuu ijmac xujo iyo gar yahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah culamada man qaala yidhi huwa xujatun ijmaacu waa xujo iyo gar min jihati alcaqli washarci jamiican labadoodoo wada socda caqliga iyo sharcigu labadu waxay ku tuseen bay dheheen ijmaacu inuu xujo iyo gar iyo daliil yahay bay kutuseen whada khaun taasi waa gafbu saxna maaha maxaa dhacay lianna alcaqla caqliga bini aadamku laa yamnacu ma diidahayo ijmaac alkhalqi alkaiir cala alkhaa ah, inay khalqi iyo ummad badan ay ku ijmaacaan khata iyo gaf ma diidahayo marka ijmaacu inuu xujo yahay adilada unbaa laga qaadan maahane caqliga lagama qaadan karo oo maxaa dhacay lanna dadka caqliga laga qaadan karaa balaayiin ummado yahuud iyo nasaara waxaan haynaahe gef iyo khata inay ku ijmaaceen marka caqligu kaadi wey sheekh ijmaacu inuu xujayo gar yahay ijmaac ummadda nebi maxamed wey wax laga hadlaaye adilada laga qaadanahaya waada khata'un um buy waa gef maxaa dhacay lianna alcaqla caqliga iyo fahamka iyo garashadu laa yamnacu ma diidahayo oo ma qoonsan karo ali eh, badan ay ku ijmaaan oo ku kulmaan calى اkhaطi gef inay ku kulmaan wy ayna u maleeyaan o iska dhaadhiciyaan inuu xaq yahay oo sawaabay waliba saa ku dhintaan oo ku dagaalamaan saa ku dhintaan oo ku dagaalamaan maleeyaan oogii walihaada sidaa daraaddeed ba ajmac alyahuud yahuud ay ku ajmaaceen calىa kasratihim bmacna macawi ولهاada أجمع اليهوud عalى karatهi mعa karatihim wey iyo والنaصاaرى nسka qaar waxaa ku qoran ولhaada أجمع اليahوud والنaصاaرى عalى karatihim oo yahuud iyo نaصاra isku xujiyog nuska qaar saa lakin ten way kala goys ولhaada أجمع اليahوudu عalى karatihim mعa karatihim iyo والنaصاaرى nimankaas kiristaanku عalى karatihim mعa karatihim waxay ku iجmaaceen calaa maa hum waxay ku sugan yihiin calaa maa hum calayh waxay ku sugan yihiin oo min alkufri wadalaa ayay ku ijmaaceen inay xaq yihiin oo diin yihiin bay u soo arkaan saasay maxaa la yidhaha ku socdaan weeye macana uu yahay dalaal iyo kufri iyo baadi iyo been uu yahay wey marka ijmaacu caqligu kuma tusahaye weeye waxaa ku tusahaya adilada sharciga ayaa kutusaysa ijmaaca ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay weeye oo garyo daliyahay adilaa kutusaysa wey ayb wuxuu anaga noo qoran calىa ana dalika laysa bxujaةi min jihaة اcaqli saasaa noo qoran kutubta kale waxaa ku qoran fadala calىa ana dalika laysa bxujaةi min jihaة اcaqli saasaana fiican fadaladii baa la gooyey fadala hawshaas waxay kutusay weeye calىa ana dalika hawsha ayada oo maxaa la yidhaha caqliga yuhuud cafwan yuhuudda ijmaceeda iyo nasaara ijmaaceeda fadala waxay kutusay hawshaas weeye yuhuud ijmaaca yahuud iyo nasaara oo haddana baadi ay ku ijmaaceen ana dalika laysa inuusan ana dalika ijmaca laysa inuusan ahayn bixujati inuusan ku ahayn min jihati alcaqli ijmac inuusan xujo ku ahayn jihada caqliga iyo anahu xujatun min jihati sharc inuu yahay ayay ku tusaysaa wey marka jiras waa ku garle waa saxw masalada ayada marka yahuud iyo nasaara waxyaalaha maxaa la yihahda wadaadaha xataa mushigaa wadaada hadda dhow ood mooda inaysan waxba la soconinba oo dakaatira iyo majisteera iyo xagga fulan iyo rofesor iyo mufakir iska dhigahaya mufakiriin mufakir islaami baa lagu leeyahy nimankaas hadda waxay gar u keeneen oo howlahan iyaga waxay dhaheen ijmac inuu baail ya waa kutusahaya ijmac yahuudiya nasaaraduba maxaa la yihahdaa waa baail baa tirahdeen marka ijmac muslimiinta waa baail marka hadday gelin lahayn uu fahmi lahayn hawshan shiraasi hadda uu maray oo ah ijmaacna wuxuu kutusahaya oo ku qotama mustaad sharciga oo nebi maxamed alayh salatu laga soo xiganayo laga dhaxlay iyo oo xadiis ah iyo aayad quraan ku fadhiya aayad quraana hadduu warkaa ay fahmi lahaayeen kon ijmaaca yahuud iyo nasaari ahlubaatilka iyo wuxuu ku fadhiyaa hawl caqli iyo eh, qiyaas iyo hawlay ku wad wadaan waxaa la yiha iyo hawla kala dhaxlay hadday fahmi lahayen warkaa khaطأa kumay dhaceen marka hawsha saxda waxaa weeye fadala waxay kutusay wey calى ana dalika oo ijmaaca laysa inuusan ahayn bixujati xujo inuusan ku ahayn min jihati اcaqli bal min jihati eh, harci min jihada sharciga ayuu xujo iyo gar ka yahay weeye hada bilahi towfiq wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wعalى alihi وaصxaabihi aجmaعin